فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة والرابع القياس فافهمنه واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى بخبر الثقات ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع waxaan ku dhex jirnay uu ka hadlayay sheekhu adilada sharciga ah oo uu inoo sheegay inay afar yihiin qur-aanka iyo axaadiista la sugay ee sugan oo isugu jirta axaadiista saxiixa ah iyo kuwa xasanka ah waxaa saddexeeya ijmaaca min bacdiha sunnadaa la sugay gadaasheeda ijmaacu hadihi اlumma ayaa ahaaday ijmaacu hadihi اlumma ama min bacdiha min bacdi xujati اlkitaabi waالsunna kitaabka iyo sunnada xujadooda waxaa ka dambaysa ijmaacu hadihi اlumma baa ka dambeeya oo gadaasheeda ahaaday ijmaaca luqada carabiga waxaa lagu yidhaahdaa alitifaaq walcasmi baa la yidhahda iswaafaqidda casmigana waa la yidhaahdaa macnaheedu uu yahay yani goynta shayga marka la gooyo aa la yidhaahdaa macnaha labadaba qur-aanka ayaa tilmaamay khaasatan midda casmiga ah qur-aankay ku timid faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum amaa ijmaaca waxaa loo yaqaana xagga musطalaxa ama heshiiska culimmada ijmaaca waxaa la yidhaahdaa itifaaqu mujtahidii alumma calaa xukmin sharciyin bacda wafaati الnabiyi sal اlla alay wasalam saasaa la yidhahda yacni ummadda mujtahidiinteedu inay isku waafaqaan oo isku raacaan xukm sharci ah dhimashadii nebiga kadib dhimashada nebiga kadib ayay isku raaceen xukm sharci ah ka ayaa waxaa la yidhaahdaa ijmaac la yidhaahdaa marka la leeyahay cidda wax isku raacaysa waa mujtahidiintii ummadda meeshaa waxaa baxaya ee muqallidka muqallidka oo ah ruuxa isagu nin kaloo culimaa hadalkiisa soo guurinaya oo hadallada culimmada uun yaqaana laakiin isagu aan mujtahid ahayn khilaafkiisa iyo muwaafaqadiisu labadana midna ictibaar ma leh horey baana usoo sheegnay muqalidka inaan culimmada lagu tirinin ayib kaa marka khilaafkiisa iyo ijmaaciisu midna muctabar maaha qowlkiisu ictibaar ma leh laakiin waxa ictibaarta leh waa mujtahidiinta iswaafaqidoodaa wax ka soo qaadna ayb waxay isku waafaqeen xukum sharci ah meeshaa waxaa baxaya axkaamta aan sharciga ahayn iswaafaqidooduna waxay waxay ahayd geeridii nebiga kadib sal lla alay slam leanna muddadii nebigu uu noolaa ee sharcigu degayay iswaafaqiddu iyo isku raaciddu daliilkeedu waa sunnada ama kitaabka waa oo say u tahay wakhtigii nebiga sal alay slam wixii jiray ee la samaynayey nebiguna ka aamusay daliilkeedu waa sunnada taqriiriga awa ah. lanna sidaasuu nebigu ku sugay salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii xataa nebiga inay ka qarsoontay la qadaro waxayna ka qarsoomin shaarica allayna ka qarsoomin tabaaraka wa tacala oo qur-aankaa sixi lahaa qur-aankaa sixi lahaa waana midda uu leeyahay eh, muxuu ahaayey eh, uu leeyahay muxuu ahay saxaabigu jaabir jaabir midda uu leeyahay weeye muxuu ahaayey casliga markuu ka hadlayay casligu hadduu yahay shay ayna shareecadu ogolayn waa naloo diidi lahaa qur-aankaan noo diidi lahaa marka ama taqriir rabbaani ah ama taqriir rasuulka ah ayaa markaa daliilu ah shayga isku raacidiisu hadday wakhtigii nebiga tahay laakiin ijmaac waxaa la dhihi nebiga gadaashiisa oo markuu waxyigu go-ay katib ah waxay isku raacaan baa ijmaac la dhihi mujtahidiintu wax isku raacaan ayb sheekhu wuxuu leeyahay min bacdiha sunnada kadib markaan ku idhi min bacdiha meesha waxaa laga qaadanayaa buu idhi ama ishaarayaa oo tilmaamayaa ijmaacu waxaa laga maarmaana inuu eh, kitaab ama sunno ku tiirsan yahay oo uu cuskado ama aayad qur aana ah asal u ah ama xadiid baa asal u ah laakiin ijmaac aan mustanad lahayn sharciga mustanad xadiid ama qur-aan lahayn ma jiruu leey waaba mustaxiil buu leey waaba mustaxiil wax suroobi karto maa uu leey masaladaasi waa masalo culimmada usuulku ay ka hadlaanoo sideedaba ijmaac ma guntami karaa yacni biduuni mustanad asaas nasa isagoon ku dhisnayn ijmaac ma guntami karaa qaarkood waa waa waa banneeyaan waxay yidhahdeen waa suroobi karta qaarna waxay leeyihin maya raggale suurtagal ma aha ayuu sheekhu marka ka mid yahay waxaana uga horreeyey culimo fara badan ayib oo waxay leeyihiin ma jiro ijmaac la soo gooriyo ilaa mustanad baa loo helaya mustanadkiisu ama wuxuu noqon aayad qur'aana naskeed ama xadiid naskii ama qiyaas saxiixa ayuu noqonaya macnaha laakiin mustanad la'aan ma suroobi kartay leeyihin sidaas ayuu qabaa macna ayib su-aasha imaanaysaa waxay tahay marka haddii ijmaaca la yidhaahdo waa inuu meel ku tiirsan yahay oo qur-aan ku tiirsan yahay ama sunno ku tiirsan yahay ama qiyaas saxiixa ku tiirsan yahay daliilnimadiisu maxay anfacaysaa marka soo macnaheeda in la yidhaahdo maaha aayadduu ku tiirsan yahay baa daliilka ah ama xadiidkuu ku tiirsan yahay baa daliilka ah ama qiyaaska saxiixe uu ku tiirsan yahay <clears throat> ayaa daliilka ah isagu muxuu macnoo samaynaya marka wa muxuu macnoo samaynaya marba haddii la yidhi waa inuu ku tiirsan yahay daliil kale waxay leeyihiin eh, waa laba faa'iidaba way leedahay faa'iidada koowaad waxa weeye eh, ijmaaca inaad qabato oo masaladaa waa laysku waafaqsan yahay aada qabato way fududda laakiin adilada uu ku dhisan yahay inaad qabataay marar fara badan ma fududa marar badan ma fududa sidaas daraaddeed dhankaa taysiir baa kaga jira dhanka labaad weeye ijmaacu markuu yimaado oo ku soo arooro macno aayadii ku tustay ama xadiid ku tusay ama qiyaas saxiixa uu ku tusay ijmaacu wuxuu u siyaadinayaa macnahaas layskuma khilaafsanaa sidaas daraaddeed qaci buu ka dhigayaa qaci buu ka dhigayaa baynamaa macno aayad laga qaatay ama xadiid laga qaatay ama qiyaas saxiixa laga qaatay oo aan ijmaac wadanini ixtimaal waxaa geli karaa in lagu khilaafi karo in laysku khilaafi karaa geli kara saas daraaddeed yacni wax weeyaan qaci ma ah ijmaac hadduu ku yimaado marka macnaha laysku raaco wuxuu ka dhigayaa wax aan hadal geli karin oon khilaafgeli karin oo ixtimaal uusan geli karin dhankaana waa ka xoojinaya labadaa dhinac faa'iidadiisu ayuu sheekhu ku tilmaamayaa ayib culimmada qaar ka mida ah waxay ka doodeen oo dood hore ah ee sideedaba ma suuroobi kartaa ijmaacu ma suuroobi karaa waa masalada la yidhaahdo imkaaniyat اlijmac ijmaacu ma wax suuroobi karaa sidiisaba leanna waxay leeyihiin yani culimmada le ijmaac ma suuroobi karo waxay leeyihiin caalamka muslimiintu way ku kala baaheen culimmaduna caalamkay ku kala baahsan yihiin in ra'yigooda lasoo wada ogaado mujtahimiin mujtahidiinta muslimiinta ee caalamka ku baahsan ra'yigooda in la soo wada ogaado nin walba masaladaa wuxuu ka qabo wax mutayasiroo sahlan ma ah haddayna fududaynna ma suroobi kartay leeyihi maba suroobi karta halkaasay maraya khaasatan wakhtigii hore oo isgaadhsiintu ayna jirin isgaadhsiintan ee eh, yani markaba adduunka waxyaalaha ka jira lagu ogaan kara ayna jirin way adkayd in la ogaado caalimka shaam jooga iyo midka xijaas jooga iyo midka masar jooga iyo midka khuraasaan jooga mid walba masaladan wuxuu ka qabo in la soo sidaas la yidhahdo ijmaac baa u jira masale fudud ma ahayn bay sidaas daraaddeed ijmaaca dhanba suurtoobidiisay ka doodayaan xujiyadiisa ma aha waa suurtoobidiisa waana hadalka yani alimaamu axmed caleyh raxmat ullah laga soo guuriyo man iddaca alijmaaca fahuwa kaadib ruuxii ijmac sheegta waa beenaale wamaa yudriihi lacallahum ikhtalafuu oo maxaa ogeysiiyey markuu leeyahay waa lagu ijmaacay muxuu ka ogyahay in masalada la isku khilaafo ma isagaa soo wada maray dadka isaga miyaa culimmada soo wada maro soo wada weydiiyey muxuu ka ogyahay masalada inuu khilaaf ku jiro markuu leeyahay way isku way isku ijmaacaan marka hadalka imaamu axmed caleyh raxmat ullahi macnihiisu ma aha inuu ijmaaca diidan yahay laakiin wuxuu tilmaamayaa cizat اlijmac masalada ijmaacu inay masaa'il masale adag tahay oo iطlaaqideeda in layska sheegtaayo ayna masalo fudud ahayn buu tilmaamaya saas maana ayb laakiin sida saxiixa waxa weeye ijmaacu waa haabit waa daliil sharci ah waana sugan yahay arrimo macluum min addiini bidaruurah oo iska waaweyn oo laysla ogol yahayna waaba jiraan oo khilaaf lahayn sida maalan salaada waajibnimadeeda iyo khamradu inay xaaraam tahay iyo zinadu inay xaaraam tahay iyo yani waa masaa'il ijmac ku sugan waay kitaabkiiyo sunnaduna ku sugeen ijmacna ku sugan wakadalika masaa'il kaloo fara badanoo noocaasoo ijmaacu uu ku sugan yahay oo laysku waafaqsan yahayna waa jiraan laakiin sheikhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay ijmaaca koobmi kara ee indibaadku uu ka suroobi karo waa ijmaaci salafka guud alijmacu اladii yandabiط ma kana calayhi اsalaf guud id bacdahum kaura اlاkhtilaafa waاntasharat اlumma guud maxaa yeelay salafka kadib saddexdii qarni wixii ka dambeeyey ee khilaafkuna waa batay ummaddiina waa kala baahday oo dhulkii muslimiintaa ballaadhay culimmadiina waa kala fogaadeen ijmaaca marka la koobi kara ee koobmi kara wuxuu leeyahay waa ijmaaci salafka ibnu xasmi baa isagu wuxuu qabaa ijmaaca xujada ah waa ijmaacu saxaaba bas wixii ka dambeeyey ijmaac bas muxuu ahay ma jiru leh laakiin sida sawaabka wax weeyaan ijmaacu wakhtigaana waa jiray kadibna waa suroobi karaa kullamaa uu guntamana xujuu noqonaya hada huwa sawaab ayb sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin eh, mualifka manaadimka wuxuu leeyahay qaacido muhimaa jirto oo faa'iido badan baabkan marka laga hadlayo oo dhahaysa eh, wax kastoo kitaabku ku tusiya sunnada saxaabadana aan khilaaf laga soo guurinin waa mujmac buu leeyay mujmacun calayhi waa laisku waafaqsanya laazim ma aha in nin kasta laga soo guuriyo inuu ogolyahy laakiin kitaabkii baa ku tusay sunnadii baa ku tustay masaladu waa masale caan ah wax khilaafoo saxaabada laga soo guuriyeyna ma jiro ijmac weeyaan baan leenahay buuri ijmac weeyaan ayaan leenahay maalan wuxuu ku miaalinayaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa allah tabaaraka wa tacaala carshiga ayuu ka saro maray yacni cala wartafaca waxaan leenahay istawaa inay tahay bimacnaa calaa wartafaca waa ijmaacii saxaabada laakiin waxaa lagu dhihi waxaad keentaa abubakar iyo cumar iyo cumaan hadalladoodii keen uma baahnid buu ku markaa waxaad ku taqriirinaysaa inay ijmaacu saxaaba ahayd qur-aanka ayaa wuxuu faa'iidaynayaa luqaddii carabigee uu ku soo degay marka loo laabto istawaa inay tahay bimacnaa calaa wartafaca wax salafkii iyo saxaabadii iyo carabtii luqadda carabiga taqaanay oo macnaha irtafaca wacalaa aan ahayn ku sheegtayna ma jira buuri luqaddii carabigae qur-aanku ku soo degay istawaa bimacnaa calaa wartafac bay ahayd saxaabaduna qur-aanka way akhriyeen sidaasayna ku mareen macnahana way fahmayeenoo carab bay ahaayeen wax khilaafsanna lagama soo goorinin sidaas daraaddeed waxaan leenahay buuhi ijmaacu saxaaba maxaa yeeley macnaha daahirkay qur-aanku ku tusayo luqaddii carabiga qur-aanku kusoo degayna ay ku tusayso haddii wax ka gedisan ay qabaan way sheegi lahayen hadday sheegaanna waa la soo guurin lahay sidaas daraaddeed mas'ale kastoo noocaasoo daahir ah oo iska muuqato qur-aankii sunnadu sheegeen saxaabadiina wax khilaafa aan laga soo guurinin waxaan dhahaynaa buuhi waa masale mujmaca ah. sida haddii la yidhaahdo masaa-ishaasi marka way fara tahay ijmaaca daliilkiisu muxuu yahay ijmaacu inuu xujo yahay maxaa daliilu ah wuxuu u deliishaday alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda waytabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ciddii khilaafta rasuulka hanuunku markuu u caddaaday kadib mu'miniinta jidkoodii jidaan ahaynna mara nuwallihi maa tawallaa mu'miniinta jidkoodii jidaan hayna mara meeshaa maxaa laga qaaday laguma kaaftoomin oo lama dhihin keliyata rasuulka ciddii khilaafta lama dhihin oo keliya laguma kaaftoomin laakiin maxaa la daba dhigay mu'miniinta jidkoodii jidaan hayna mara meeshaa waxaa laga qaaday meeshii mu'miniintu isku raacaan jidkaa ay wada mareenoo isku waafaqeeni waa xujo wabitaali ciddii khilaafta waa lunsan yahy sidaasaa aayadda loo deliishadaa waxaa kaloo loo deliishadaa aayadda fi suuratu nisa iyaduna ku jirta ee alla yidhi tabaaraka wa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha wa atiicuu alrasuula wa uli اlmri minkum fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuul allah ateeca oo rasuulkiisa ateeca oo kuwa taladiinna haya ateeca haddaad iskhilaaftaan ood murantaan arrin haddaad isku khilaaftaan shay u celiya allah iyo rasuulkiisa xagee laga qaadanayaa fain tanaazactum haddaad murantaan baa layidhi allah iyo rasuulkiisa u celiya yani kitaabkiiyo sunnada u celiya maxaa laga fahmayaa mafhuumu lmukhaalafa waxaa laga fahmayaa haddaydaan iskhilaafin ooydaan kuba murmin ood isku raacdaan meel u celiya lama dhigin soo ma qoormaha kitaabkiiyo sunnada loo celinaya cinda tanaasuc maxaa laga fahmaya cinda alijmaac wa cadami tanaazuc inayba sideeda lagu raaciba ila murabo ma jiraba waa laisku raacay sooma marka adilo noocaasu fara badan bay leedahay waxaa ka mid a ah xadiidkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee uu rasuulku dhihi jiray laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu baadi korkeed ku kulmi mayso isku waafaqi mayso baadi marka waxa weeyaan ijmaacuhaa macsuum waay yacni israacidda ummaddu ay meel isku raacdaay waa macsuumoo gef ma leh mar hadduusan gaf lahaynna waa daliil ma gafo yaani ijtihaadaat alaaxaad culimmada mid iyo labi iyo koox iyo ijtihaadaadkoodu waa gafi karaa laakiin culimmada muslimiintao dhan meeshay isku raacaan ummadduna markaa tabac u tahay ma gafo mana luntuu nebigu yuri ly slam ummaddaydu macnaha ayib waxaa xoojinaya macnaha isaga ah allah tabaaraka wa markuu ummadda nebiga ka hadlaya wuxuu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata waxaan idinka dhignay ummad caadiliin ah wasadka bimacnaa cadlan w nebigaa ku fasiray salawatu rabbi waslamu caleyh dad akhyaaroo caadiliinaan idinka dhignay litakuunuu shuhadaa cala annaas si aad dadka ugu markhaati kacdaan oo ummadihii idinka horreeyey markhaati ugu noqotaan ummadda marka israaciddeedu waa cadli dariiq saxsan bay ku taagan tahay sidaas daraaddeed baa nebiga salawaatu rabbi wasalamu caleyh markii janaaso la soo mariyey oo khayr ay ku sheegeen oo mid labaad wuxuu yidhi way waajibtay mid labaad marka la soo mariyeyna shar bay ku sheegeen way waajibtay buui maxaa waajibtay baa layidhi nebigu wuxu uhi sal ly slam midda aad xumaanta ku sheegteenna naar baa u waajibtay midaad wanaagga ku sheegteenna jannaa u waajibtay antum shuhadaa ullahi fi lardi buui markhaatiyadii ilaahay ee dhulka joogay baati wixii marka aad isku raacdaani ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala baail maba noqon karaba saasuu xaq ku yahy adilo far badan baa macnahaas marka tilmaamaysa ijmaaca xujanimadiisa maanaa iyo in waxaase u baahan inaan ku baraarugno kutubta fiqhiga waxaa aad ugu fara badan naqlu kutub gooni looga alifayna waba jiraan ifsaax ibnu hubayra iyo eh, muxuu ahaaye ijmaaca ibnu iyo eh, muxuu ahaaye miduu leeyahay ibnu xasmi iyo eh, kutub baa jirta oo masaa-isha mujmaca lagu soo gooriyo culimmaduna kutubta fiqiga markay ama sharxayaan ama qorayaan aad bay uga hadlaan masaladaasi waa mujmac masaladaa waa la ysku raacsanya waxaase u baahan tahay in aad aad uga taxadarto marka aad ijmaaca cuskanayso ood iska hubiso sax ma yaha mise maaha maxaa yeelay cid walba oo soo guurisa ijmaac sidaa loo qaadan maayo ninka soo gurinaya ijmaaca waxaa shardi u ah inuu yahay nin caalim ah oo waasicu waasiculilaac daalacashadiisa kutubta iyo cilmiga iyo kutubta waxaa ku dhex yaalla ka warhaynta uu ka warhayaaye ay waasacta shardi waa haddayna uusan halkaa gaadhsiisnayn hadde naqligiisa iyo soo guurintiisa laguma kalsoonaan karo hayl kutubtuu arkay iyo madaahibtuu arkay iyo intuu arkay baaba iska koobanba saas daraaddeed marka horebaababa la duri karaaba muxuu ah soo guurintiisa laakiin waa inuu yahay nin muطalic ah oo madaahibta ka wada warhaya kutubta yani iطilaaciisa iyo ka warhayntiisu aad u ballaaran tahay yaa shartiga haddana maca dalik iyadoo sidaas tahay ayaa marar far badan waxaa dhacaysa inta ijmac la guuriyo inaysan masaladu ijmac ahayn inaysan mujmac ahayn aad bay u badan tahay bal masaa'il far badan oo la yidhi waajmacu waajmacu waajmacu khilaaf baa ku jira bal culimmada qaar ka mid a oo waxaa jira khilaafka masalada ku jiraaye hadduu dadka qabaaye ayna badnayn oo yar yihiin ijmacbuba iska ilaaqiba khilaafka raggaa yarkaee khilaafsan waxba ka soo qaadi maayo sida ibnu jariir itabri oo kaleeto alimaam ibnu jariir caleyh raxmat ullah haddii khilaafku naadir yaho dad yar yahay waajmacu buu iska dhihi madaahibta qaarkood oo kaleeto madhabka daahiriga ee caanka ah maba ictibaariyaanba waxay ku leeyihiin maba tirsanaba ibnu xasmi iyo abu daawuud ildaahiri iyo xisaabtaba uguma jiraan madhab jira maha bay leeyihin ragga qaarkood wixii afarta madhabood isku raacaan bay ijmaac u yaqaanaan xataa ciddii doonna ha khilaafto sidaas daraaddeed waa inaad iska hubiso ijmaaca la soo ficlan ijmaac ma yahay mise waxbaa ka jira ibnu qayim caleyh raxmat fi sawaaciq almursala ayuu wuxuu ku soo guuriyey taqriiban wax ka badan taqriiban yani labaatanka masalo wax ka badan oo ijmac inta lagu soo guuriyey khilaaf ku jiro ijmaacaasuna uusan sax ahayn wayna farbadin masaaisha noocaas macnaha saas daraaddeed baa culimmada in badanoo ka mida waxay aad uga ixtiraasaan oy ka taxadaraan oo iska ilaaliyaan inay ijmaaca itlaaqaan waxaa ayna isticmaalaanoo siiqo kaleetoo ka qurux badan ah oo yidhaahdaan laa naclamu fiihi khilaafan aw laa aclamu fiihi khilaafan saas way macana yacni wax khilaafa kuma ogi aad waxaa u isticmaala alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo hayrkiiba wuxuu leeyahay laa aclamu fiihi khilaafan muxuu ka cararayaa waa ajmacuu ah, khilaaf kuma ogi wuxuu marka ka hadlayaa isaga ogaanshihiisuu ka hadlay soo ma ogaanshahaaga haddaad ka hadasho saxda ibnu mundir oo kaleeto wuxuu aad u badiyaa raggii cilmiga aan ka qaatay een ka xifdiyey waxay isku raaceen iyada lafteeda waxaa ku jira ixtiyaad iyo ixtiraas fara badan baa ku jira raggii cilmiga aan ka xifdiyey laanna muxuu ka saarayaa marka waxaa dhici karta rag aanan la kulmin waay marka ixtiraaskaasay rag fara badan iyo yacni yacni eh, eh, taxafudkaas ayay culimo badan tacbiirkaasay cabiri jireen sidaas daraaddeed ijmaacu waa in aad looga taxadaro oo muxuu ahaayey wamaa yudriika lacallahum ikhtalafuu markiise uu sugnaado oo masalada uusan khilaaf ku jirin oo mujtahidiinta ummaddu isku raacaan laa shaka markaa inay tahay adilada sharciga ay ka mid tahay min bacdiha ijmaacu hadihi اlumma manahaasaa masalada macnaha taas marka wاraabicu اlqiyaasu fafhamana daliilka afraadi waxa weeye waa qiyaaska ee faham buu ku a qiyaaska macnihiisu waxa weeyaan muxuu ahaayey waa culimadu waxay yidhahdaan oo ama lagu qeexaa ama lagu tacriifiyaa ilxaaqu farcin biaslin fii xukmin licilatin jaamica yani waxa weeyaan in aad farac haleeshiiso asal xukumkana aad ku haleeshiisood isku xugum ka dhigto cillad labadooda kulmisay darteedna aad saa u yeesho saas maanaa yacni waxaa meesha yaalla farac arrin inaad xukumkeeda hesho aad u baahantay faracii isaga ahaa waxaad haleeshiinaysaa oo kala mid dhigaysaa asal waxaadna kala mid ka dhigaysaa dhanka xugumka inaad isku xugum ka dhigtana waxaa keenay cillada iyo munaasabad baa ka dhaxaysa cilladii asalka ku jirtay baa farcana ku jirta saas daradeed ba waxaa la yidhaahdaa arkaanta qiyaasku waa afartaas arkaanta qiyaasku waa afartaasoo waxa weeyaan maqiis iyo maqiisu calayhi iyo maxalulqiyaas iyo cilla jaamica intaasaa la yidhahda maqiisku waa faraca xukumka loo raadinayo farcan aad rabto xukunkiisa inaad hesho maqiis baa la yidhahdaa asalka aad haleeshiinaysayna waxaa la yidhaahdaa maqiisu calayhi waa kii looga qiyaas qaadanayo waa xukumka labadooda ka dhaxeeye isku mid ay ka noqon doonaanna waxaa la yidhaahdaa maxalulqiyaas ciladuna waa taa aan sheegnayo cilla jaamica waa wasfiga ama munaasabadda labadooda keentay inay isku xugum noqdaan waa nagii cillada ka soo hadallay soo ma yaani waa xikmad iyo munaasabad keentay xukumkan miaalku wuxuu noqon karaa maalan khamrada shareecadu way xarimtay maxay u xarimtay waxay u xarimtay cillada ku jirta oo ah aliskaar sarqaaminta khamradii waagaas wax la cabbay ahaan jirtay <clears throat> wax la cabbay ah waxaa soo baxay wax xididada la ysaga duro ama la ruugo sida qaadkao kale ama ma ahee kiniinio la liqo ama ma ahee la nuugo laakiin dadka sarqaaminaya waxaan rabnaa marka inaan helno qaadka xukunkiisa ma jiri jirin waagaas xukunka qaadkaan rabnaa inaan helno waa farac aan rabno inaan xukunkiisa helno maxay shareecadu ka qabtaa soo ma faracan waxaan la aadaynaa asal daliil leh waa khamradii soo ma asalku waa khamradii qaadka marka waxaan haleeshiinaynaa khamradii baan kala mid dhigaynaa dhankee baan kala mid dhigaynaa xugumka oo xaaraamnimada ah inay isku xugum noqdaan maxaa keenay cilladaa ka dhaxaysa soo ma oo cilladii iskaarka ee sarqaaminta ee khamrada in la xarimo keentay baa qaadkana ku jirta soo ma marka cilla jaamica weeyaanoo xikmaddii loo xarimay shaygan baa tanna ku jirta kan aad raadinaysaad marka qaadiyo ku asalaad haleeshiin xukunkii baad iskala mid dhigi odood ka midayn waa mxuu aha waa maal yani maxallulqiyaaskii weeye sababta keentayna waxa weeye cilladoodaa isku mid ah soo ma masaladii aan soo marnay iyadana soo garanmaysaane ee faqa faqa iyo munaajaadka waa kii aan soo tilmaanay shareicadu maxay u xarimtay waxay u xarimtay lianna dalika yuxzin almu'min soo ma waa kaan soo sheegnay haddii la helo murginta mu'minka la murginayo waa xaram leesh waxaan raadinaynaa maalan kaba soo qaat saddex ruuxoo wada jooga ooy laba isku luqad ku hadlayaan midina uusan luqaddaa la aqoonin ku sheekaysanayaan isagiina waa la joogaa ma xaaraan baa mise xaaraan ma ahaan isweydiinayna mas'aladan haddaad nusuusta ku noqoto heli maysid laf ahaanteeda waase farac u baahan inaad xugum u hesho ma bannaan tahay mise ma bannaana markaasaa waxaad raadisay mas'aladii faqa ahayd ha ka faqina ruux idinkoo saddex labayna gooni u faqin maxaa yeelay arrinkaasi waxay murginaysaa walaalkiina soo ma ayib waxaan qaadaynaa marka faracan ah luqadda labada isla taqaanee iskula hadlaysa midka saddexaadna uusan la garanayn waa farac waxaan haleeshiinaynaa saddexdii wada joogtay ee laba ay gooni u faqday cillada la kulmisayna waxa weeye labadoodaba waxaa ka dhalanaya murgin oo ah cilladii shareecadu u xarimtay faqa cilladii lafteedii baa tanna ku jirta soo saas ma xukumkii isku mid weeyoo labaduba waa xaaraan somada fahmi marka qiyaaska kaasaa la yidhaahdaayo maqiis iyo maqiisu calayhi iyo maxalulqiyaas iyo cilla jaamica afartaa waa in laga helo munaasabadda keenaysa qiyaaskana waxa weeye shardi waa inay meesha jirto cilla jirto xukunka hore ee asalka ah waxaan u jeedaa maqiisu calayhiga asalka ah waa inuu yahay cilladiisa waa in la garanayo soo ma waa inuu cilladiisa la garanayo ama cilladaasi ha noqoto cilla mansuusa ama ha noqoto cilla mustanbata hadduu xukumku uusan cillaba lahayn waxaan u jeedaa hadduusan cilladiisa la garanayn ficlan dee xukun kastoo sharciga cillo waa leeyahay somaynaa soo sheegay laakiin cilladiisa lama yaqaano waa arrimaha la yidhaahdo almasaa'il altacabudiya haddaan masalada qiyaasba aan la ge cillaba loo aqoonin qiyaas ma geli karo meeshaas maxaa yeelay qiyaaska wixii keeni lahaa oo cilladii abaaban meeshaba la garanaynin mar haddaan cillada la garanaynin loogama qiyaas qaadan karayo saas maana loogama hee qiyaas qaadan karayo sidaas marka marka qiyaaska noocaasa oo shuruudiisa iyo arkaantiisaas laga helay culimmadu waa isku khilaafsan yihiin oo qiyaasku inuu daliilada adilada sharciga ka mid yahay iyo inuusan ka mid ahay waxaa khilaafsan daahiriyada jumhuuru ahlilcilmi bima fii dalika almadaahib alarbaca iyo a'immadooda qiyaaska way qabaan daliil inuu yahay bay qabaan laakiin daahiriyadaa khilaafsan wuxuu leeya shekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat xataa kuwii qiyaaska diiday inay isticmaalaan way ka maarmi waayeen ayagoo qiyaaska daliil ahaan u diiday ayay haddana waxay ku qasbanaadeen meelaha qaarkood inay isticmaalaan saas manaa jumhuurtu marka waxay u deliishanayaan qiyaasku inuu xujayaho adilada sharciga ka mid yahay qur'aankay u deliishanayaan iyo sunnada labadaba qur-aanka kariimka waxaa loo deliishadaa aayadda ku jirta fi suurati shura ayaa ka mid a ah aayadaha loo deliishado alla uu yidhi tabaaraka wa tacala allahu aladii anzala alkitaaba bilxaqi waalmiisaan alla waa midka soo dejiyey kitaabka xaq ku soo dejiyey miisaankana soo dejiyey ibnu caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy almaqsuudu bilmiisaani huna alqiyaas saas macnaha kitaabkaa la soo dejiyey miisaanna waa la soo dejiyey miisaanku muxuu yahay marka miisaanku waxa weeye wixii kitaabka ka baxsan kitaabkii baa la haleeshiinayaa waa miisaan wax kasta oo soo cusboonaada la saarayo waana qiyaaska qiyaasku wuxuu keenayaa wax kasta oo dib ka yimaado waxyigu markuu degayey iyo xilligii qur-aanka iyo sunnaduu degayana nebigu noolaa sal lla alay wasalam wixii ka dambeeyey mas'alo kastoo soo korodha qadiyad kastoo cusuboo dib ka timaada xugum loo waayi maayo xugum baa loo helaya ayagoo masaa'ishu ishu aad u fara badan yinoon la koobi karaynin nusuusta sharciguna kooban tahay ayaa haddana qadiyad kastoo dib ka timaada loo waayi maayo xugum loo waayi maayo maxaa keenay miisaan baa meesha yaalla miisaankaasi muxuu yahay qiyaaska wa ama macno aayad qur-aan ay ku tustay baa la saari oo la haleeshin ama macno xadiis kutusay baa la haleeshiin ama ijmaacu macno uu kutusay baa la haleeshiin qiyaasku marka saasuu miisaanku yahay aayaddan walmiisaana marka waxay leeyihin waa qiyaaskay ku fasirayaan sheekuna sidaasuu maray laakiin ibnuqayim caleyh raxmat ullahi baa aada uga doodaya ama ugu doodaya maslada iyada waxaa kaloo ka mid a ah adilada qur-aanka kariimka waxaa aada ugu fara badan darbu اlamhaal tusaalayaasha inuu tusaalayaal sameeyo oo isku miaaliya waxyaalaha yani macaanida iyo maxsuusaadka iyo isku tusaale isku bixiyo amilada qur-aanka ku soo aroortee tusaalayaasha kulligeed waa baabulqiyaas buu leeyahy oo bal tan iyo tan isu fiiri waa bal tan iyo tan isu miisaan bal tan iyo tan isgarab dhig ha wahaakada baabulqiyaas weeyaan buu leeyahy waxaa ka mid a maalan qur-aanku in layse soo noolayn doono dhimashada kadib in nolol ay jirto noloshan ka dambaysa oo markii la dhinto dib laysu soo celin doono marar fara badan wuxuu yacni qiyaas uga dhigaayo dadka u sheegaa ee soo noolaynta dhulka la nooleeyey dhulkii oo meydaad arkaysa oo nabaad guuray roob baa ku da'aya dhulkii waa noolaaday waa dhalaalayaa marka waa meyd la nooleeyo waay soo ma mayd la nooleeyey haddii dhulkiiba aad arkayso bini aadanku markuu dhinto in dib loo soo noolayn karo ayaduna waa la mid soo ma waa qiyaas marka qur-aanka aada u isticmaala oo waxay ka mid tahay qaababka uu qur-aanku dadka uga qanciyo nolosha dambe iyo isu soo celinta waxaa ka mid a maalan qur-aanku qisooyin aad u fara badan buu bixiyaa ummadihii hore iyo say u noolaayeen iyo wixii ku dhacay iyo waxay yani akhiiran ku dambeeyeen qur-aanku uu ka hadlaa qasasku waa qaybaha waa qaybaha aad u fara badanoo qur-aanka ku yimid markii qisooyinka noocaasa qur-aanku uu bixinayo waa cibar marka cibar baa ku jira duruus baa ku jirta bimacnaa waxaa lagu leeyahay ree caad sidaasay ahaayeen asbaabtaasaana lagu halaagay qowmu nuux sidaasay ahaayeen asbaabtaasaa lagu halaagay reer amuud sidaasay ahaayeen asbaabtaasaa lagu halaagay qaabkaasay rususha iyo kitaabtii ula dhaqmeen maxaa laynoogu sheegayaa waxaa laynoogu sheegayaa ummadaha waxay ahaan jireen waxa la midkaa inaan uga qiyaas qaadanno soo saas maa wixii iyagoo kalaa inaan uga qiyaas qaadanno haddaad aragto maalan ummad akhlaaqiyan fasaaday gaalnimona u dheer tahay waa qowmu luut halaag baana ku soo socda soo saas maa ummad xaqii diiday oo ka hortagtoo la dagaalantay halaag baa ku soo socda marka waa qiyaas qasaskaas qaabka duruusta looga faa'iidaysan karo sheekhu wuxuu leeyahay waa baabu lqiyaas iyadana taasuu leeyahay wahaakadaa maa yacni waxa weeye siyaabo fara badan oo noocaas oo kale qur-aanku kuu tusayaa inuu qiyaasku uu daliil yahay ama axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah axaadiista loo deliishado xadiidkii ninkii acraabiga ahaa ee nebiga u yimi sal lla alay waslam ee yidhi rasuul ilaahay ow xaaskaygii waxay dhashay wiil madow ilmo madow bay dhashay isagiyo islaantiisu midna ma madooba marka ilmo madow baa u dhashay marka waxoogaa shaki baa kaga jira wuxuu leeyahay adiguna ma madoobid xaaskaaguna ma madooba ilmahan madow xaggey ka keentay shaki baa galay nebigu sal lay waslam si u qanciyey fiiri waa waa acraabi xoolo dhaqato wey xoolihii buu marka la aaday si u fahansiiyo wuxuu nebigu ku yidhi sal lay slm hal laka min ibil war geel ma leedahay buu ku yidhi markaasuu yidhi haa maa alwaanuhaa buu ku yidhi geela midabadiisa ii sheeg geelaagu muxuu ka midabadiisa muxuu ka kooban yahay markaasuu yidhi alwaanuhaa xumrun geelaygu waa wada casiin midabkiisu waa casyahay hal fiiha min awraq baa lagu yidhi mid isugu jira ee madow iyo caddaan isugu jira ma ku jiraa geelaaga buud markaasuu yidhi haa min ayna atahaa buu ku yidhi midabkan geela intiisa kale ka duwan xagee buu ka keensaday buui xagee uga timid markaasuu yidhi lacallahu nasacahu cirqun waxaa dhici karta buu yidhi xidid baa jiitay waxaa laga yaabaa yaani awowyadii iyo ayeeyooyinkii iyo kuwuu ka soo jeeday mid ka mida inay sidaa ahaydoo midabka halkaa uu ka wado markaasuu nebigu wuxuu ku uhi sal ly slam ibnuka haada lacallahu nasacahu cirqun wiilkaagana waxaa dhici karaysa inuu xidid hore jiitay oo awiyadiisii hore iyo ayeeyooyinkiisi iyo meeshaa inuu adaa dhici karta abtiyaashii iyo waa qancay acraabigii khalaas war ma yaal soo ma marka nebigu muxuu ku qanciyey soo qiyaas ma waa qiyaas yacni geela iyo dadka u kala qiyaas qaada wey adugu adugu geel baa taqaanaa laakiin dad ma taqaana marka geela siduu xidid u jiidan karo yaa ibni aadamkana xidid u jiidan karaa sidaasuu nabigu kuqanciyey salawatu rabbi wasalam caleh taasaa ka mid a waxaa ka mid a maalan eh, qisadii haweenaydii nebiga u timi sal ly slam ee ti rasuul ilaahayow waxaan nadray inaan xajiyo may hooyaday waxay nadartay inay xajido mana aynan xajiyin ilaa ay dhimato nadar bay gashay inay xajido mana ayna xajiyin ilaa ay dhim way geeriyoota iyadoona xajiyin ee ma ka xajiyaan nebigu wuxu uhi sl ly slam ha ka xaji ah. markaasuu wuxuu yidhi ara'ayta low kaana calaa ummiki daynun akunti aadiyaaakunti qaadiyatahu bal ka warran hooyadaa haddii dayn lagu lahaan lahaa ma ka gudi lahayd waxay tidhi haa waan ka gudi lahaa taa hadal ma leh markaasuu nebigu wuxu uhi sl ly slm uqdu llaha faallaahu axaqu bilwafa ilaahay dayntiisa u gudatay ilaahay baa cid walba uga xaqnimo leh in dayntiisa loo guday marka muxuu ka wada nebigu sal ly slam daynta aadamaha haddaad hooyadaa ka bixin lahay daynta allah ka mudan ee ka bixi soo ma marka waa baabulqiyaas way fara badan tahay marka nusuusta noocaasoo kaleeta axaadiista kutusaysa aad bay u fara badan tahay waxaa ka mid a nebigu sal ly sl maala wuxuu uhi wafii budci axadikum sadaqa midkiin xubinkiisa taranka ajir buu ka helayaa reerkiisa markuu u galmoodo ajir buu ka helay markaasaa waxay dhi ya rasuula allah aya'tii axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajrun oo rasuulka ilaahay ma intuu midkanna shahwadiisa guto ayuu haddana ajir ka heli waaba la yaabe intaannu shahwada ku gudanno baan haddana ajir weliba siyaada ajir ku helaynaa miya markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay slm nacam ha ara'aytum low wadacaha fi lxaraami akaana calayhi wisrun bal ka warrama hadduu shahwada xaaraam dhigo meel xaaraama ku guto dembi ma ka raaci laha markaasay ha fakadalika idaa wadacaha fi lxalaal kaana lahu ajr buu nebi sal lay slm sidoo kale weeye hadduu xalaal dhigo oo xalaal ku gutana sidaasuu ajir uga heli marka xaaraamta sida dembi looga heli baa xalaashana ajir looga heli waa si goorma waa markuu niyad kula yimaado ah, saas daraaddeed waa masale culimmadu yidhaahdaan muxuu ahaaye waxyaalaha mubaaxaadka ah waxay cibaado ku noqdaan biniya saalixa markaad niyad wanaagsan aad kula timaado muxuu ahaaye yay noqonaya wahaakada adiga arrimahaasi waxa weeyaan waa adilada ee kutusaysa qiyaasku inuu daliil sharciya yahay waana sida ay jamhuuri ahlilcilmi ay qabaan ama tusaalayaashu way iska fara badan tahay wuxuu sheeku markayna yidhi adilada sharciga waa afarta waxujatu takliifi takaaliifta sharciga xujadoodu khudhaa qaade ee arbacatun afar wahay ama khudhaa qaado arbacatan xaal afarta qur'aanunaa way mid hore waa qur wa sunnatun way midda labaad sunno oo muhabatatun la sugay min bacdihaa sunnadaa gadaasheedana waxaa ahaaday ijmaacu haadi alumma ummaddan ijmaaceed waaraabicu ka afraadna alqiyaasu qiyaaskii weeye ee fafhamannah faham buu ku yidhi arrintaa iyada oo yaysan kaa hoos bixin waxkum likulli caamilin biniyatihi wastud cala almuxtaali baaba xiilatihi waxkum xukum likulli caamilin mid kastoo camal samaynaya biniyatihi niyadiisa ku xukum wasdud awd awd oo xidh cala almuxtaali midka xeeladaysanaya baaba xiilatihi xeeladiisa iriddeeda ka xidh xeeladiisa xeel uu xeeladaysanayo iridda uu usoo marayaba gooyo ka xidh baydkan qaybtiisa hore waxkum likulli caamilin biniyatihi wuxuu tilmaamayaa qaacidada loo yaqaano qaacidada yani ay culimmadu yidhaahdaan alumuuru bimaqaasidiha alumuuru bimaqaasidiha waxayna ka mid tahay shanta qaacidee waaweynee ummahaat ulqawaacidka ladha ayay ka mid tahay alumuuru bimaqaasidi yacni arrimuhu waxay ku xidhan yihiin kolba qasadka looga qasto iyo waxa uu ruuxu u niyoodo saas way macnaha xukun buu ku yidhi marka cid kastoo camal samaynaysa ama ficil ah ama qowl ah ama niye ah ruuxaasi waxaad ku xukumtaan niyadiisa ku xukum wuxuu ula jeedo iyo qasadka uu ka leeyahay halkaa marsiibo ayib adiga ujeeddadu waxa weeye waxaad samaynaysa waxaa saamayn ku leh niyada aad ku samaynayso marmarka qaarkood niyadu waxay kala duwaysaa camal isku mid ah camal isku mid ah masalan nin qorax u sujuudsan iyo nin ilaahay u sujuudsan suurada camalku waa isku mid soo ma waa sujuud iyo sujuud laakiin midina waa gaalnimo naar lagu geli midina waa daaco janno lagu geli maxay ku kala duwan yihin maxaa kala duwan ya niyadaa kala duwan saas maana niyadaa kala duwan mar misxafka qur-aanka ah ayaad gubtay marna gaalnimay noqon marna daaca ajir laga helayma maxaa kala duwaya niyada qur-aankiioo googo-ay oo waraaqa ah ama misxafkiioo jajarmay intaad qaaddo haddaad gubto niyadaaduna ay tahay astur oo xifdi ajir baad ka heli waana sunnadii khaliifat raashid cumaan ibni cafaan radi allahu canhu haddii misxafka aada u gubto tirtir oo baabi'i oo la dagaalam oo ihaanayso taana waa gaalnimo soo ma gubid misxaf iyo gubid misxaf maxaa kala duway camalka waa isku mida ah, niyadaa kala duway saas daraaddeed niyadu waa faasilka niyadu waa faasilka laba ninoo saf ku wada jiroo dagaalamaya ayaa ninna dagaalkiisa uu naar ku geli midna dagaalkiisa janno ku galaya laakiin nabiga la weydiy sal ly slam can irajuli yuqaatilu shajaacatan wayuqaatilu xamiyatan wayuqaatilu riyaaan ayu dalika fii sabiili illah nin dagaalamaya geesinimaa wada mid ficillaa wada mid muxuu ammaan buu rabaa oo waa istustus keebaa jidka ilahay ku dagaalamaya man qaatala litakuuna kalimat ullahi hiy fa huwa fii sabiili illah kan ficillada u dagaalamaya naar buu ku geli xataa gaalaba hala dagaalama kan geesinimadu un ay wado naar buu ku geli hal ka mida ilaahay kelimadiisu ha kor noqoto base u dagaalamaya ayaa janno ku geli soo ma maxaa kala duway raggu hubbay wada sidaanoo saf bay ku wada jiraanoo hal cadow bay la dagaalamaya qaarna maxaa naarta ugu galeen qaarna jannada ugu galeen ya niyadaa kala qaada wahaakada fadhigan hadda sidan aad ah, u fadhidaanoo dalabatulcilmigu saa u fadhiyaan oo hal darsi wada dhegaysanayaan oo hal waqti meeshaa wada fadhiyaan isku mid ma noqonayaan soo ma niyadaasaa kala duwaysa marka niyadu ta'hiir weyn baysi ahaanba camalka ku leedahay ayib saas daraaddeed camalka iyo qowlka iyo ficilku niyaday ku xidhan yihin qaacidadana waxaa laga qaadanaya xadiiskii nebiga sal lla alay wasalam xadiidu cumar fii saxiixayn inama alacmaalu biاnniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawaa acmaasha dhammaanteed niyay ku xidhantay oo niyadeedu waxay tahay ayaa xukunkuna noqonaya ruux walbana wuxuu niyooduu leeyahay wuxuu niyoodo unbuu leeyahay ayib xadiidkaasaa laga qaadanayaa waana xadiidka ay culimmadu qaarkood yidhaahdaan acmaalu lquluub oo dhan madaarkeeda wa bal waxay yidhaahdaan waa nisfu lcilmi cilmiga niskii bay ku sheegaan xadiidka oo waxay leeyihiin xadiidka man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa radduna cilmiga niskii buu tilmaamayaa oo daahirka ah inama camalniyaadna niska kaluu tilmaamayaa oo waa baatinka lanna acmaashiya wax bini aadamku sameeyo ama xubnaha qabanayo waa shay muuqdo daahir ah. ama qalbigay ka dhacaysaayo waa damiir iyo baatin wey labadaa un inama alacmaalu binniyaad wuxuu ka hadlay marka wax kastoo qarsoonoo qalbiga ka dhacaya man camila camalan laysa calayhi amrunaana wuxuu ka hadlay wixii muuqdee xubnuhu samaynayaan cilmi oo dhan labadaa xadiis buu ku idilyahay dhah madaaru lcilmi bal wuxuu leehy shekh ibnu cuthaymiin haddii la yidhaahdo madaaru lcilmi kullu ku madaaru lcilmi kullihi calaa xadiid ina macna almal binniyaat la saxiixan buu leey cilmigoo dhanba xadiiskan uu ku wareegaya hadii la yidhaha sax bay noqon lahayd leanna daahirka laftiisu haddii uu waayo hadduu waayo baatinka iyo niyad wanaagsan ma asaxaya ma asaxay soo warwareejiyay marka halkaas isugu soo urursan buu le marka camalkay ku xidhan tahay wixii aad ula qasado haddaad adduunyo ula qasadana waxaad ula qasadaad ka heli haddaad aakhare ula qasadana waxaad ula qasaday baad insha allahu ka helaysaa mar hadday sidaas tahay marka wasdud cala almuxtaali baaba xiilatihi shadriga labaad wuxuu kaga hadlay ruuxii raba inuu xeeladaysto oo u xeeladaysto ilaahay wuxuu xarimay iridda ka xidh buu ku yidhi xeeladda uu xeeladaysanaya iridda ka quful xeeladiisana wax ka soo qaad ha u yeelin waxba ha ka soo qaadin waxaan jirin ka dhig maalan wuxuu u xeeladaysanayaa xaq alle tabaaraka wa tacaala ayuu doonayaa ama xaq alle ha ku saabsanaado ama xaq ibni aadan ha ku saabsanaadee ama wuxuu rabaa waajib inuu meesha ka saaro ama inuu xaaraan ku dhaco doonaya laakiin toos uma aadahaye dariiq laalaabuu usoo maraya ah. ilaan eh, marna wixii toos baad u geli adoo lagu arkayo ama aan lagu arkayninba ayaa toos u geli marna dariiq waxaad soo maraysaa dheer oo laalaaboo jiirooyin baad u soo mariyo xeelado badan baad soo mariyo markaasaad saa u geli kan xeeladaysanaya marka ama waajib inuu meesha ka saaro u xeeladaysanaya ama xaaraan inuu ku dhaco u xeeladaysanaya xeeladiisaas buri buu ku yidhi iriddana ka xib waxbana ha ka soo qaada saas macanaa ayib xeeladda xiilada waxaa la yidhahdaa yacni waxaa la yidhahdaa التوصل إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرم بطرق khفية baa inaad ku gaadho waajibka rididiisa ama xaaraanta samaynteeda inaad ku gaadho dariiqyo qarsoon waxoogaa jidad qarsoon oo dadka ka qarinayso ama naftaada aad been u sheegayso inaad u marto ood ku gaadho waajibkii shareecada inaad rido ama xaaraan inaad gasho taasaa la yidhahdaa macana ayb daahirkeedana dariiqyadan aad marayseed u marayso arrinkaana daahirka marka kor laga fiiriyo waxay u muuqdaan wax iska bannaan xaqiiqadooduna waa xaram xaqiiqadooda waa xaram lakiin kor markii laga fiiriyo waxaa laisleeya wallahi dhibba male miaalada maalan uu sheekhu bixinaya waxaa ka mid a yaani wuxuu muxuu maxaa u geynaya ruuxa inuu xeeladaysto oo dariiqyo laalaab amaro si uu xaaraanta u galo ama waajibka uu u rido waxaa u geynaya waxoogaa dadka eeddiisa iyo indhihiisuu ka cararaya lanna toos hadduu u galo waxaa la wakaa salaaddii buu ka tegay maarta jamaacada ma yimaado xaaraan buu galay wuu sinaystay carabkaa lagu qabanoo waa la sheegsheegi taasuu marka ka cararaya oo ka xeeladaysanaya markaasuu wixiina samayn indhihii iyo dadkii araggoodii iyo sheegidoodiina waa ka baxsanaya muxuu kaga baxsanaya xeeladaysi saas maana maalan wuxuu sheekhu tusaalayaal aad u fara badan masaladaa ka bixiyey oo waxa weeyaan wuxuu maalan miaalka koowaad ka dhigay ninka mu'minka ah ee aan musaafirka ahayn waxaa waajib ku ah salaadaha shantaa inuu masaajidda kusoo tukado soo ma salaada jamaacadii cala asaxiix waa waajib inuu ruuxu yimaado ayb ruuxii hadduu marka jamaacadii ka tago oo meelaha mawlacyada iyo bannaanada iyo guryaha uu isaga tukado oo laga waayo masaajiddii ishaa qabanaysa soo ma dadkii waa la sheegay hebel masaajidda ma yimaado si ayna taasi u udhe wuxuu samaynaa marka mar alla markay jamaacadu soo dhowdahay basal buu cuni basal ama toon buu cuni basahan iyo toontan uma cunahayo doonid iyo cunto ahaan uma raadsanaya lakiin wuxuu u raadsanaya calashaani inuu helo rukso u helo masaajidka ha imaani soo ma leanna ruuxii basal cunay ama toon cunay masaajidka ha laga erya soo lama dhih haddii si aanay jamaacada u teginba markay soo dhowdahayba lix saac iyo waxoogaaba makhaayadda intaan tagaan basal ka dhig wabilahi tawfiiq jamaaca iyo jamaacadii waaba iga dhacaysaaba kadibna meelahaasaan isaga tukanaa soo xeelad ma basasha cunideedu waa xalaal soo ma fi lasli waa xalaal waa mubaax soo ma shay mubaaxa buu wuxuu u isticmaalay inuu ku rido waajib sharciga marka waxa uu ku yidhi iriddaa ka xidhoo waxaad tidhaahdaa <clears throat> arrintaasi jamaacada ka tegitaankeeda kuu oggolaan mayse xataa haddaad gurigaaga ku tukatana aasin baad tahay haddaad masaajidka ka timaadana waa lagaa eriyey masaajidka haddaad timaadana waa lagaa eriyo cilladii baa ku haysato balaayaad soo cuntay soo ma oo dadkii baad dhibi haddaad meelahaagii ku tukatana aasin baatoo dembiila tahayoo rukso ma haysatid salaadda ha ka tegid meelaha ku tuka laakiin dembiilaa tahay baabkiisoo kamaada xidh marka baabka ka xidh macnahaasa laga wada manaa iridda ka xidh nin baa maalan soomanaa xaaskiisa inuu u galmood damcay ama uu cunoo cabo xoogaa cunto cabitaan buu isaga baahday waana sooman ama reerkii u baahdayba inuu muxuu ahay xaasaysto ayib markaasuu wuxuu sameeyey si arrintaasi ugu suurowdo safar buuba galayba safartan xaaje iyo dan kale kama leh laakiin reerku ha kuugu bannaanaado un ama cuntadii cabbitaankuna ha kuugu bannaanaato waa safartu waa mubaax soo ma laakiin muxuu u safray liisqaai waajibin min waajibaati shariica sidaas daraaddeed iridda waan ka xidhaynaa waxaan leenahay ma afuri kartid haddaad afurtood u galmooto ama cuntona dembiila tahay soo ma aasim dembiilaa baa tahay marka wastud cala almuxtaali baaba xiilatihi iridaa ka xidho au ogolaan maalan zakuu bixinayey sekada waxaa ka mid a shuruudeeda nisaabka qadarka xoolaha sakadu kaga waajibayso markay gaadhaan hal sana inay u soo wareegto ayagoon intaa iska dhimin inay ka siyaadaan mooye nisaabku inuusan isdhimin baa sharti markay sakadii soo dhowaatay xilligii uu bixin laha ayuu xeeladaystay oo wuxuu yidhi eh, xoolahaydii carruurtaydaaban u hibeeyeyba hadhow markii wakhtigii la dhaafayna wuuba ka soo ceshaday waan ka soo ceshaday asalka ogow caruurtaada inaad wax u hibayso way kuu bannaantay waxaad u hibaysay inaad ka soo ceshisana way kuu bannaantay laakiin tii iyada ahayd muxuu u isticmaalay inuu sakadii rido wuxuu leeyahay sheekh sakadii markay soo gelaysayba dee xooluhu milkigaygii wayba ka wareegeenba soo ma caruurtii baan u qaybiyey oo la kala wareegay milkigooday gashay aniguna markaa caydh baaban ahaaba markii bishii sekada la dhaafayna wixii o dhan uu soo ceshado waa taajir hiibadu way bannaan tahay carruurtaada inaad waxba hibayso inaad ka soo cesho way bannaan tahay laakiin wuxuu hibadan u sameeyey muhimmad kaleeta ma ahee waa in sekada uu meesha ka saaro wabittaali wastud cala almuxtaali baaba xiilati isagoo sameeyey waxaad ku tidhaahdaa sekadii waa ku waajiba bixi ah, ma ilaahay baa la siri ilahay miyaa la siri kara adigana yaan lagu sirinoo fatwo daahirkan intaad fiiriso fatwo khaldan yaan lagaa soo saarin masalada waxaa la rabaa muxtawaha iyo macnaha inaad wax ku dhisto laakiin daahirkan inaad fiiriso waa runati waa run yaani waxa weeye xoolihiisa isagu muusan lahayn milkigii waa ka wareegay inta un haddaad ku kadsoontoo tidhaahdo warsake laguguma laha soo ma waad khaldanta ha yeeline waxaan waa xeelaysiye xeelaysiga fahanoo xidh buu ku yihi riddiisa saas maana wakadalika xajkaa la mid a xajkii ruuxa markuu ku waajibo oo karaankii uu yeesho oo xoolo uu leeyahay oo inuu soo xajiya laga rabo ayuu wuxuu sameeyey bishii xajku markay soo gelaysay oo xilligii xajki uu soo gelayo ayuuba xoolihii caruurta ku wareejiyey carruurtiisuus bishii xajkaa soo gashay mise xoolaba ma haysto hadhow markay baxdayna wuu soo ceshay nafsu shay xeeladaysi waaye xajku kaa dhici maayo dhe waajib buu ku waya soo xajidhe mucaamalaadka waa la mid taasi waa cibaadaadka mucaamalaadkana aad bay u fara badanta maala masalada ciinada la yidhahdaa ka mid ah. a ataxaayul cala ariba ciinada masalada xadiis ku timi idaa tabaayactum bilciina ciinada waxaa ka mida waa nooc xeeladaysiyo ribada loo xeeladaysanayo nin baa maalan kuu yimid dukaan baad leedahay wuxuu ku dhoniyo waxaad idaymisaa kun shilin sanad kadib waxaan kuu soo celinayaa iyadiyo iyadoo kun iyo laba boqol ah laba boqol baan kuu saaraya ma riba mise ribo ma ya waa riba iska cag soo saas ma wuxuu yidhi war maya mid yaro dhaamu ahaa isaga oo xoogaa wax yaro garanaye wuxuu yidhi war maya taasi waa ribo laakiin waxaan kuu samaynayaa waxaan ku dayminayaa badeeco kun shilinah waxaan u jeedaa eh, kun iyo laba boqol lacagtaa rabti maxay ahay kun shilin buu rabay soo ma badeeca kun iyo laba boqolaan ku dayminayaa jawaan sonkor ah oo kun iyo laba boqolaan ku daymin markaan ku daymiyood iga igala wareegtana dib baan kaaga ceshanoo kun shilin baan dib kaaga siisan soo ma waayahay waa fiicanta jawaankii qaado wuu la wareegay meeqaad ku qaadatay ya kun laba boqoloo shan meeshii bay soon ka dhaqaan ama ka dhaqaaqoo la tegay buu haddana la soo noqday war nin iga iibso lacag baan rabee sonkor ma rabine meeqaan kaa siistaa dee kun shilin iga siiso waa waa celis waa celis kolli kun shilin iga siiso waaya konkii shilinkan konkiibuu jawaankiisii u ceshaday meequu ku leeyahay marka laba boqol buu ku leeyahay labada boqol say ku yimaadeen jawaankani waa xeelad la dhex geliye xaqiiqada meesha taallaayo waxa weeye kun shilin oo kaasha ah baa waxaa lagu gaday kun iyo laba boqoloo dayn ah soo ma si aan loo fahminna jawaankanaa la dhex geliyey waxoogaa ah, lagu farsamaystay farsamo ree magaal waa soo ma ciina la yidhahda mar marka qaarkood mualla bay noqotaa ciina muallaa saddex bay mari marka dee ilahay kama qarsoono soo ma xeeladays baa la yidhaha marka taxaayulka noocaas hadduu kaa qarsoomo oo daahirka aad fiiriso un sheekh maxaa dhib oo ku jira dadkan waxay kala gateen raashiin haddana raashiinkiin bay dib u kala gateen lacagna waa isku yeesheen xaggay riba ka soo baxday hadde baabkaadan fahamsanayn soo ma marka xeeladaysi weeye ribadii umbaa loo xeeladaystay baabkaa isagaa diid buu ku yidhi marka ha ogolaani ha ogolaani wuxuu sheekhu kala mid dhigayaa masale la yidhahdo muraabaxada oo hadda aada loo isticmaalo walo lagu khilaafsan yahay nikaaxa oo kale ama guurka oo kale ninku markuu reerkiisa ku furo dalqadii ugu dambaysay ay ku kala tagaan ma u bannaana inay dib isu guursadaan ilaa ay nin kale soo marto soo saas ma xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay nin kale guursato ooy iskood isu furaan ninkii hore dalqadda ugu dambaysay ku furay xaaraan bay ka tahay ilaa ay soo marto dariiqaas ninkii marka waa qoomooday waa nadaamooday hawshii waa ka xumaaday reerkii qalbigiisii qalbigiisiibaa isbedelay ama ilmihii waxbuu u danqaday islaantiibuu rabaa inuu dib ugu noqdo shareecadiina maxay ku tihi xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay nin kale soo guursato bas farsamuu sameeyey marka nin buu la soo heshiyey wuxuu ku yidhi niyo lacag ma rabtaa haa maxaad samaysaa waxaan ku siinahayaa shan kun oo dollar haween taas ma ujeeda intaad reerkooda ka doonto ood guursato ood habeen la seexato wixii intaa ka dambaysana subaxdii ii fur ah, subaxdiina ii sii daa oo nin nin baa diidi shan kunoo dollar iyo haweeney la isugu kaa diray ya haweenaydaana muxuu ahaay habeen la joog lacagtaana ku darso waayahay buudi subaxdii markuu joogayna waa u daayay ma u bannaanta inuu guursado oo maxaa ku diidaysaa nin kale way soo guursatay xataa tankixa zawjan hayrahu nin kale way guursatay wayna kala tageen maxaa ugu diidaysaa markay ciddada ka baxdo inay kii hore ku noqoto leanna xeelad baa dhacday soo ma waa loo xeeladaystaye dariiqii shareecadu say ugu talagashay baa loo xeeladaystay sidii loo jebin lahaa soo ma marka waa masalada uu nebigu yuhi sal ly slm lacana allahu almuxallila wاlmuxallala lahu kan xallilaya iyo kan loo xalilayaba lacnad ilahay ku dhacday maxaa loo lacnaday xeeladaysigaa ay shareecada u xeeladaysanayaan taxaayulka marka inaad u xeeladaysato shareecada jebinteeda ama waajib rididdiisa ama xaaraan geliddeeda dembi ahaan way ka dembi weyntahay haddaad toos u geli lahayd leanna maxay dheer tahay xeeladaysigana dheertahay xeeladaysigaa wuxuu yahay dembi siyaada marka uma banaanaanayso kii habeenka la seexdayna uma banaanaaninoo khalad buu kula seexday kii horena uma banaanaanayso ma guursan karo waxa dhan waa muxuu ahaayey waa un ciyaar wax ka jira male wixii meesha la farsameeyey iyo wixii laysusiiye o dhan kulli waa wada baatil cadda wax kale iska dhaaf wuxuu leeyahay sheekhu xataa hadduusan isagu dirsanin kan haweenta furay muusan dirsanin laakiin nin saaxiibkiibuu ahaayo waxoogaa duruuftiisu ka yaro murugooday wuu u dan sheegtayoo markaasuu ka xumaaday war ninkan iyo ni reerkiisa malaa in laysku celiyaa fiicnaan lah war in hawsha aan ka shaqeeyo inuu ajir ka raadinayaaba dhici karta reerkan burburay dib isugu celi laba dirsanni hadda wuu tegey isagoo niyadiisu ay tahay saaxiibka aada u xalaalaysa ayuu tegey wuu guursaday wuuna furay magu xalaaloobaysaa maya leesh leanna niyada laysku guursaday ma aha niyo ah ha laysqabo soo ma yaani waxay yidhaahdaan oo yani culimmada salafku ay dhihi jireen nikaaxu raqbaa la rabaa nikaaxu raqba nikaaxu raqba maxaa la yidhahdaa nikaax doonid ah haweentan inaad la noolaato ood reer ka dhigato inay wax kaaga soo baxaan oo dee markaa ma wada noolaan kari waydaan meesheeda waa laakiin inaad rabitaan ku guursataa la raba laakiin hadaf ah hebeloo saaxiibkaa u bannee xeeladaysi wa xataa culimmada qaarkood waxay gaadhsiinayaan ayada lafteeda ninka dambey guursanayso iyadoo uusan ogeyn niyadeeda ma oga niyadeeda isago waa nin iska akhyaarahoo haweentan nin la la'aanta iska guurso is yidhi ayaduna farsamay wadataayoo waxay leedahay kii horay ku socotaa markaasay sii maraysaa markuu guursaday oo habeenkiis arkeen subaxdii laad bayba ku dallacday laad bay ku kicisay isbedeshay dabeecaddii way la dagaalantay waa la keri waayey war balaayadan markiibay ugu kacday wax lala joogi kara mamahe naa kax reerkiina aad buu uu furay waaba sayr rabtayba dhurwaa meeshuu rabay ul loogu dhuftay soo ma waaba sayr rabtay kii hore ma ugu xalaaloobaysa maya bay leeyihin sooma marka labada dhinacba waa inay ka jirto nikaaxu raqba guur lays doonayo oo dhaqan la wada rabo waa inuu yahay hadday meesha niyadii soo gasho nikaaxa saxma sida sawaabkana masaladu waa sida fuqahada qaarkood baa waxay leeyihiin nikaaxa waa ku xalaaloobayo kii hore waa ugu xalaaloobaya laakiin way un dambaabeen daahirka caqdigay fiiriyaan laakiin muxtawaha iyo macnaha iyo xaqiiqada iyo xeeladaysiga mayna fiirin waa baail marka kulli wax guntamaya maa xiyalkay ka mid tahay ee qur-aanku waa kad sheegay wuxuu ku keeni doonaa sheekhu insha allahu tacala oo inoo soo socda markaan gaadhno abyaadda toddobaatan iyo sagaal ilaa siddeetan iyo laba markaan gaadhno iyo wuxuu dhihi doonaa wa kullu sharطin mufsidin lilcaqdi bidikrihi yufsidhu bilqasdi milu nikaaxi qaasidi الtaxliili wamana waطalaaqa liraxiili halkaasuu kusoo celin doona kaasuu masalada oo iyadana sidoo kale kaga hadli doona xiyalka noocaasa marka waxba kama jiraan waa ka qur-aanku tilmaamay oo nimankii reer bani israa'iil ee sabtida loo diiday sabtida hadabanina la malayga soo ma suuratulacraaf ka hadasha sabtida hadabanina ee galabta jumcada ah intay shabagii badda dhigteen waxaan sabtida hadabanina la yidhi markaasay intay dhigteen galabtii jumcada ahayd oo mallaygii u galay sabtidii oo dhan far lama qaadin laakiin maxaa badda u daadsan shabaagtii baa u daadsan mallaygiina waa u galay maalintaa sabtida ma mallaysana waa naloo diiday bn ugaasi waanalwaana laga manciyey guryaha iska joogaan axaddii markii la gaadho bahalkiioo meeshii wada daadsan oo ku jira shabaagtii ku jira unbaa ayr la guranay goormuu ku daatay sabtidii buu ku daatay laakiin annagu waxa maanaan samaynin bay leehi soo ma waata suuraddu ka hadasha xeeladaysi waa marka xeeladaysiga axkaamta sharciga loo xeeladaysay ridideeda ama waajibka rididdiisa ama xaaraanta gelideeda taa iriddeeda xidh buu ku yidhi xaggeed ictibaarinaysaa marka waxaad ictibaarinaysaa niyada iyo qasadka markaasaa waxaad kula mucaamaloonaysaa waxa loo yaqaano almucaamalatu binaqiidi lqasdi almucaamalatu binaqiidi alqasdi qasadkiisa wax jebinaya iyo macnaha ka soo horjeedaad kula dhaqmaysa wuxuu rabay baad ka qadin ma helaysid xukunkiisna timayo waa laguu diiday ha u oggolaani leanna waxa way xiyalkaasi waa waxyaalihii keenay yahuuddu inay sharaa'icdii rabbi tabaaraka wa tacala ay buriyaan waxkum xukum buu ku yidhi marka likulli caamilin caamil kasta mid kastoo camal samaynaya xukum biniyatihi niyadiisa ku xukum wastud awd oo xidh cala almuxtaali midka xeeladaysanaya korkiisa waxaad ka awdaa baaba xiilatihi xeeladiisa iriddeeda ka xidh xeeladaysiga uu xeeladaysanayo iriddiisa xidh oo ha u oggolaanin waxa uu raba iyo midhaha uu rabana ha ka siinin ha u ogolaanin inuu midhihii ka gurto waa baailun isaga adig waxba kama jiran fainama alacmaalu camalyaalkii binniyaati niyooyin bay ahaadeen kamaa sida ataa yimid fii khabari iqaati kuwii lagu kalsoonaa khabarkoodii warkooda sida ku yimid yaani beydkani waa daliil oo kaleeto way macnaha muxuu daliilu yahay sharigii hore ee beydka soo ma waxkum likulli caamilin biniyatihi aawey daliilkeedu fainama alacmaalu binniyaati xadiiskaasaa daliil soo ma kamaa ataa fii khabari iqaati xadiiskaasi ka soo arooray ruwaadda lagu kalsoon yahay xadiidkaasaa daliilu awal waa kaan soo tilmaanay xadiidka cumar inama alacmaalu binniyaat ayaa daliilu ah macna oo ruux walba camalkiisu xasaba niyatii waa kolba niyadiisa way macna hadduu adduunya ula qastana wuu heli adduunyada unbay ku egta ama ha hel ama ha waayo hadduu aakhare ula qastana aakharu helay ayib marka <clears throat> xadiidka faina macna bniyaati iyo yani waxa weeyaan eh, wainamaa likulli imriin maana waa labada jumlo ma isku macnaa ma kala duwan yihiin doodaasu sheekh galaya fainama alacmaalu camalyaalkii binniyaati niyooyinkay ahaadeen laba macnoba waa lagu fasiraa culimmada qaarkood waxay leeyihiin inama alacmaalu binniyaati camal niyola-aan dhacayo maba jiraba oo markaa waxay noqonaysaa ruux camal samaynaya qasad iyo doonitaan unbaa ka dambeeya allama hadduuna mukrah ahayn oo qasbanayn ama ruux hurdo uusan ahayn ama ruux ishalmaansan hadduusan ahayn camal kastoo ruux sameeyo niyad buu ku samaynaya marka waxa way ihbaar can ilwaaqic wey markaa ihbaar can ilwaaqic marna waxaa lagu fasiraa inama alacmaalu binniyaati camalyaalku xugumka ay qaadanayaan waa niyada xukumkeeda saas maana niyada xukumkay leedahay buu camalkuna qaadanayaa ayib wainamaa likulli imri'in maa nawaana markaa waxay noqonaysaa ama jumlo tii hore adkaynaysa ama waxay noqonaysaa jumlo wadata macno tii hore ka madax bannaan oo ruux walba wuxuu niyeysta unbuu ajirkeeda awaab iyo ajir bay markaa ka hadlaysa jumlada dambe macnaha ayib fainamaa acmaalu camalyaalkii binniyaati niyooyinka ayay ku xidhan yihiin oo niyadaasi ayuu camalku ku gowracan yahay yacni waxa weeyaan waxa ay tahay unbuu camalkuna yahay kamaa ataa sida yimid fii khabari hiqaati kuwii lagu kalsoonaa khabarkoodiiyo xadiidkooda sida ku timid yacni xadiidkii cumar buu tilmaamayo ku yimid yani waxa weeyaan ariiqa uu ku yimid waa ariiqu hiqaat yani waxa wey cumar baa nebiga ka soo guuriyey sal lla alay waslam cumarna rag iqaadaa ka soo guuriyey calqama ilaa aakhirihi moxamed ibnu ibraahim ilaa maartay laga soo gaadho a'immadii mu'alifiinta laga soo gaadho marka iqa can iqa wa rag ruwaadoo lagu kalsoon yahay baa khabarkaas soo guuriyey khabarkaas sida uu ku tusayo camalku niyaduu ku xidhay hada bilahi tawfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alih w saxbi